alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu joognay masalada ku saabsan alsufra waalkudra soma aan ku darno xadiiska caaisha dabeedna masalada sharxno sheekhu waxau uhi raximah ullah wa xadiisu caa'ishata aladii ashaara ilayhi huwa maa callaqahu albukhaari xadiiska caaisha ee uu sheikhu tilmaamay xaafid ibnu xajar raximahullah waa kuu soo wariyey bukhaari isagoo mucallaqa ama bukhaari uu tacliiqiyey jaaziman bihi xaaluu oo siiqo go'an ku soo warinayo aan tamriid ahayn ayuu soo wariyey qabla hada albaabi baabkan ka hor yacnii baabka uu masaladan kaga hadlayey ka hor ayuu wuxuu soo wariyey isagoo mucallaq oo majsuum ah ana annisaa'a kunna yabcadna ilayha dumarkii saxaabiyaadka waxay ahaan jireen qaar u soo dira caaisha bidurja yacnii durja ayay u soo diri jireen shay un taxtashii bihi almar'atu shay yar oo markaa ama maro oo kale ah oo ay geliso gabadhu farjigeeda litacrifa hal baqiya min athari alxaydi shay si ay u garato xaydkii miyaa raadkiisi wax kaga hadheen mise waxba kagama hadheen marka intaas waa tafsiire fiiha alkursufu waxaa loo dabdiyey in daalka la hoos dhigo oo ra'da la kordhigo ta kalena waxay tahay wa in daalka la godo oo ra'da la reebo saasayna badanka u dabdiyaan fiiha alkursuf maradaa yar ee xubinteeda taranka ay gelisay oo cudbiyari ku jiro ayay u soo diri jireen caaisha si loo tuso fiiha alkursuf ay alqutn gorsufka waxaa loo jeedaa cudbi fiihi sufra oo in yaroo cawlitaani ay ku sugan tahay fa taquulu waxay odhan jirtay caaisha laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa ha degdegina ilama iyo aa ka aragtaan ee biyaha yar ee cad aa ka aragtaan ee raacaya qasa yaqusu waa raacitaanka qusii waata qur'aanka ku timi ay ittabici ahara waxaanay yidhahdeen culammadu qasadu ama qusadu dabdiga qasa iyo qusaba waa ku bannaanta culamada qaar waxay yidhaahdeen waa min aljisi baa laga keenay uun oo luqada carbeed haddii uu ku kulmo qaaf iyo saad jiibna waa ku bannaan yihi marka jisiga waxaa la yidhahdaa nuuradda qisina waa la yidhahdaa oo tajsiis iyo taqsiis labada mid walba loo isticmaalaa marka waxani waxay u shabahayaa nuuraddoo kale ayuu shabah ku leeyahay biyahan yari waa biyacad marka saasaa qasa loogu magacaabo waalqasatu albaydaa'u qasada cadi waa biyaha yara cad ee maaun abyadu waa biyo cadoo yadfacuhu raximu uu ilmagaleenku soo tuuraayo cinda inqitaaci alxaydi markuu xaydku go'o ayuu ilmogaleenku soo tuuraya marka waxaa lagu garanayaa duhrigii ama daahirnimadii xadiisku inoo dambeeyo iyo masalada qasat albaydaa ku saabsan waxaa ka horraysa masalada ku saabsan kudrada iyo sufrada kudrada iyo sufrada culamada qaar waxay cabirayaan inuu yahay ka sadiid imaam alxaramayn wuxuu yidhi waa sidii malaxoo kale oo casuus yari ku dhex jirto culammada kalena siday ka cabbirayaan waa tilmaamay calaa kulli xaal ama biyo wasaq oo kale ha ahaadaan ama biyo dheecaan oo kale ha ahaadaan oo marna cawlitaan ku jiro marna waxa weeye madow ku jiro ama waxa weeye markaa casuus yarna leeyo liidliid ta noocaasaa waxaa laga tilmaamayaa kudra iyo sufra waxay isweydiin leh kudrada iyo sufrada maxaa loo aqoonsanaya maxaa loo ictibaarinaya inay xayd yahay oo xaydkaa lagu tirinaya se inuu duhr yahay oo daahirnimada lagu tirinaya culammadu waxay ka leeyihiin aqwaal badan bay ka leeyihiin aad bayna isugu khilaafaan madaahibtuna waa ku kala duwan yihiin muctamadka madhabka shaaficiyo waa in markaa la ictibaarinayo mar walba xayd in laga soo qaadayo oo kudrada iyo sufradu inay mar walba xaydka ku tirsantay fii ayaami alxayd ha ahaato fii ayaami tuhri ha ahaato ee xayd ha ka horreeyo ama yaanu ka horrayn iyaga wejhigooda muctamadka ahi awjuh kale waa leeyihiine waa in mar walba loo aqoonsanayo inay xayd tahay kudrada iyo sufradu waa min alxayd bay leeyihiin laakiin waxay leeyihiin awjuh kale awjuh kale ayay leeyihiin oo masalada waxaa ku sugan agtooda lix weji baa ku sugan wejigaasi waa wejigay u badan yihiin oo jamaahiirta shaaficiyadu ay ku tageen muctamadkana agtooda ka ah alkudra waasufra fii zaman alimkaan inay tahay eh, xayd zamanulimkaankaas waxaa laga ixtiraazaya laga saaraya haddii waxa weeye wakhti aan xayd suuragal ahayn ay timaado dee xayd lama ictibaarinaya leeyihi haddii laakiin wakhti ay suuragala tahay waxaa la ictibaarinayaa inay markaa xayd tahay ayaa la ictibaarinaya marka waxaa soo gelaya wakhtigii ka horreeyey wakhtigay xayd ka helayso oo bimacnaa sagaal jirkii hadday ka yar tahay yacnii xayd lama ictibaarinayo haddii wakhtigii xaydku ka tegey ay tahayna oo zaman aliyaas ay tahay bimacnaa waxa weeye ay tahay wakhti aan gabadhu suuragal ahayn xayd inay hesho markaana waxay noqonaysaa inaan xayd la ictibaarin wakadalika haddii ayaamihii xaydku agsaru xaydku uu dhammaado oo shan iyo tobankii maalmood ay dhaafto xayd lama ictibaarinaya leeyihin calaa kulli xaal wejiga muctamadka agtooda ka ah jumhuurkooduna ku tageen alsufra waalkudra fii zaman alimkaan waa xayd weji labaad waxay leeyihiin ayaam alcaada hadduu dhaco waxaa la odhanayaa waa xayd laakiin fii hayri ayaami alcaada xayd maaha wejigaana abu saciid alistakhri ayaa ka mida qoryaha ku tegey oo asxaabu wujuuha shaaficiya ka mida weji saddexaad wuxuu odhanayaa haddii dhiig xoog lihi ka hor maro intuu doonaba wakhtigiisu ha la ekaado ama ha ahaado maalin ha gaadho ama ha ka yaraado waxaa la odhanayaa mar hadduu shan iyo tobankii maalmood gudahoodii ku jiro dhiigna ka hormaray ee qawi ah midabku doonaba ha yeeshee waxaa la odhanayaa waa xayd wejigaana abucali tabari iyo wakayruha ayaa ku tegey weji afraad waxay yidhaahdeen dhiig xoog leh hadduu ka hormaro waa habeen iyo maalin gaadhaya kii horuu akhas ka yahay dhiig xoog leh hadduu ka hormaro waa habeen iyo maalin gaadhaya xayd buu noqonaya laakiin haddaan dhiig xoog leh ka hormarin amaba waa ka hormaree habeen iyo maalin ma gaadhayn lama ictibaarinaya inuu xayd yahay weji shanaad waxa uu leeyahay hadduu dhiig xoog leh ka hormaro dhiig xoog lehna ka dambeeyo oo laba dhiigoo labaduba qawi yihiin uu u dhaxeeyo kudrada iyo sufradu waxaa la ictibaarinaya xayd haddii kale daahirnima la ictibaarinaya waxba laga soo qaadi maayo laakiin kii ka horreeye isagu habeenkii maalinka aan shartinayn ee lahaa dhiig xoog hadduu ka hormaro bes markaasaa la ictibaarinayaa inuu eh, xayd yahay kani waa ka sii khaasan yahayo yacni waxaa lagu sii daray qayd kaloo ah inuu dhiig xoogli ka dambeeyo dhiig xooglina ka horreeyo dhiig xooglina ka dambeeyo wejiga lixaad wuxuu yahay hadduu dhiig xoogli ka hormaro oo habeen iyo maalin gaadhaya dhiig xoog loo habeen iyo maalin gaadhayaana ka dambeeyo markaasaa xayd la ictibaarinaya haddii kale lama ictibaarinayo wuxuu ka khaasan yahay isaguna wejigii afraad ayuu ka khaasan yahay oo dhiig xoogli inuu ka hormaray oo habeen iyo maalin gaadhaya ayaa shardigu agtooda ahaa laakiin ma sharti inaanu may kala qaadayn inuu dhiig xoogli ka dambeeyo iyo inaanu ka dambayn iyo inuu zamankiisu gaadhayo kaa ka dambeeyaa habeen iyo maalin inuu gaadhayo iyo inaanu gaadhayn intaa midna may kala farqin marka agtooda waxaa ku sugan sittatu awjuh waxay ku tusinaysaa masaladu siday agtooda ay u tahay mid khilaaf badani ugu sugan yihin madaahibta kale haddii la eego xoogaa way isku khilaafsan yihiin aqwaal mutacadida inay ka leeyihiin aqwaal mutacadida ayay ka leeyihiin bacdi culammada ka midi waxay mareen mar walba waxaa loo aqoonsanayaa kudrada sufradu cala litlaaq waa xayd iyo maye cala litlaaq xayd ma aha waa laba qowl oo labada daraf kala jooga iyo qowl kala qaadayo odhanaya ma bacda duhri ahaatay mise ma ahan haddii kudradaa iyo sufradaasi ay dhacdo bacda tuhri daahirnimo dabadeed xayd maaha ee daahirnimadu ee ka midta haddii daahirnimo ka hor ay dhacdana intayna gabadhu ka daahir noqon waxay noqonaysaa xayd ka masalada aqwaashaasaa ku sugan laakiin arjaxu alaqwaal waa qowlka odhanaya bacda duhri iyo qabla duhri baa loo kala qaadaya alkudra waasufra bacda duhri yacni xayd maahe waa daahirnimo waa naqaa laakiin qabla duhri waa xayd oo xayd baa loo aqoonsanaya la ictibaarinaya qowlka ugu arjaxsani waa kaas waana ka madhab alimaam axmed waa ka uu qabo weye marka qowlkaas ayaa ugu arjaxsan waxaana u deliila xadiiskan baa u deliila xadiisu ummi caiya kunna laa nacudu asufrata waalkudrata bacda aduhri shay'a bukhaari waa soo wariyey oo wuxuu ku soo wariyey bukhaari tacliiq iyadoo ah inay ku jirin bacda aduhri sababtuna waxay tahay oo duhriga aanu ugu darin shardigiisaana riwaayadaas siyaadada koobsanaysaa aynay ku sugnayn calaa shardihi ayaynay ahayn marka iyadoo ka maran ayuu soo weriyey laakiin inuu sidaa dooranayo waxaa caddaynaya tarjamadiis oo tarjamadii wuxuu baabaystay baabun alsufratu waalkudratu fii hayri ayaami alxayd dabeedna xadiiskuu soo arooriyey idan waxay caddaynaysaa ikhtiyaarkiisu inuu yahay bacda duhri markay dhacdo ayaynay xayd ahayn madhabka bukhaarina saasuu noqonay sidaas ayuu noqonayaa ziyaadadan bacda duhri waxaa soo wariyey abu daawuud ayaa soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey xaakim ayaa soo wariyey xaakimna waxau yidhi waa saxiix calaa sharti shaykhayn manay soo saarin yacni saas yada ayuu yidhi almuhim xadiidkan waxay sheegeen culammadu inuu saxiix yahay sida sheikhuba inoo sheegaayo ahlucilmi kalena way saxiixiyeen waxaa loo soo wariyey bacda duhri iyo bacda algusli labada mid walba waa loo soo naqliyey oo halka bacda duhri bacda alghusli beddelkeeda in la yidhina waa loo soo weriyey ghusligana waxaa loo jeeda ghusligii muctabarka ahaa ee xaydka laga maydhanayey marka wuxuu la macno yahay daahirnimo dabadeed ila ghusli muctabara waxay maydhanaysaa uun tandiif waa isaga maydhan kartaa ka hor laakiin ghusli muctabaro ay ku daahirnimo qaadanayso waxay maydhanaysaa uun dee markay ka daahir noqotay xaydkii saas aawoodee xadiiskani wuxuu u daliil yahay haddii gabadhu daahirnimadii ay hesho oo daahir noqoto kudre iyo sufra hadday timaado inaana xayd noqonayn oo daahirnimadii ay ka mid tahay saxaabadu hadday yidhaahdaan kunnaa saasaannu ahaan jirnay waxay culammadu yidhaahdeen bacdu ahlicilmi waxaa la ictibaarinayaa in xukmu rafci leeyihi farqina waxaan kala lahayn sida saxiixa ah in zamankii nebiga sala allahu alay wasalam lagu qaydo iyo ina lagu qaydin bacdu ahlicilmi oo yidhi xukmu rafci ma wada yeelanayo ee haddii zamanka nebiga lagu qaydo markaasuu xukmu rafci yeelanaya haddii kale wuxuu noqonayaa naqlun lilijmac bacdu sidaa maray waa jiraan laakiin calaa kulli xaal ijmacnimadu meesha kama cadda marka ay ummu catiya tidhi kunna laa nacudu sufrata walkudrata bacda duhri shayan cibaaradu way itlaaqan tahay waxaa soo gelaya zamankii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo kadib waayo haddii ra'yi kala duwan ay lahaayeen iyo camal kala duwan mas'aladaas wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo kadib way sheegi lahayd marka marba haddaynay ku qaydin wakhtigii nebiga arrinkaas inuu ka dambeeyey way itlaaqday waxay ku tusinaysaa zamankii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo zamankii ka dambeeyeba inay sidaa u arki jireen sidaana ugu dhaqmi jireen zamanulwaxyi hadday sidaa ugu camalfali jireen oo ugu dhaqmi jireenna waxay noqonaysaa inuu taqriir sharci meesha yaallo kunna naczilu waalqur'aanu yanzil sida abuu saciidin khudri uu yidhi iyo jaabir ibnu cabdillaah waxaannu samayn jirray casli iyadoo qur'aanku soo degayo casligina waa shay khafi u dhaca maxay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan haddii arrinkaasi aanu bannaanayn dee waxyi baa ku soo degi lahaa oo waxaa la sheegi lahaa sidaa in la iska daayo oo aan la samayn marka idan xadiiskani waa xujja waxaanu daliil u yahay kudrada iyo sufradu hadday daahirnimo ka dambaysay inaan xayd la ictibaarinaynin ee daahirnimada ay ka mid tahay wuxuu kaloo deliil u yahay qabla duhri inuu xaydka ka tirsan yahay waayo haddaan farqi masaladu ku kala sugnayn oo kala duwanaan lahayn qabla duhri iyo bacda duhriga bacda duhri kumay qaydeen oo mucadiya taqyiidka ay ku qayday bacda duhri waxay ku tusinaysaa qabla duhri xukunkeedu inuu ka duwanaa xukunkay ka qabeen inuu ka duwanaa taasina waxay caddaynaysaa qabla tuhrina waxaa lagu tirinayaa xaydkii bacda tuhrina waxaa lagu tirinayaa taahirnimadii iyo naqaagii baa lagu tirinayaa marka daliilka masaladaa ku saabsanna sidaas iyadaa buu u cad yahay walow jumhuurka culammadu ha khilaafaanbe sida xadiiskaasi sheegayo ayaa masalada aqwa xadiiska kale culammada kala deliishanaysa ee odhanaysa kudirada iyo sufrada mar walba waxay ku tirsan tahay xaydkay ku tirsantah oo xadiidka kale caaisha mucallaq ahaan buu bukhaari u soo wariyey isagoo jaazim ah waxaanu ka soo warinayaa min ariiqi calqamat bni abi calqama calqamat ibni abi calqama wuxuu ka warinayaa hooyadii oo mawlaatu caaisha ummi lmu'miniin ah inay tidhi dumarku waxay ahaan jireen qaar u soo dira caaisha maradaa yare cudbigu ku jiro ee ay xubintooda taranka soo mariyeen marka wixii ka soo raacay si ay u aragto oo dabeedna ay ugu sheegto maxayd bay u aqoonsadaan oo ula dhaqmaan sidii xayd ise daahirnimo marka la tuso ayay caaisha waxay odhan jirtay laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa wa fii lafdin laa tusalliina xataa tarayna alqasata albaydaa lafdi kale wuxuu sheegayaa ha tukannina ilaa qasata albaydaa arkaysaan xadiiska culamada qaarkood waa saxiixiyeen waxaana ka mid a ah culammada saxiixisay alimaamu nawowi oo khulaasada waa ku saxiixinaya khulaasada waa ku saxiixinaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen shaahid bay leedahay gabadha calqama ibnu abi calqama dhashay ayaa waxaa ku sugan nooc jahal ah markaa taasay baaxisiinta qaarkood aawadeed ku daciifiyeen gabadha magaceeda waxaa la odhan jiray murjaana qolyaha qaarkood waa tawsiiqiyeen qolyihii tasaahulku ku yara sugnaa oo cijli waxa uu yidhi taabiciyatun madaniyatun hiqa waa gabadh taabiciyad ah oo madiine loo nisbeeyey oo siqa ibnu xibbaanna hiqaadkuu ku sheegay bukhaarina tacliiq buu wax ugu weriyey adabulmufradkana waxbuu ugu wariyey axaadiista ay soo warisay qaarkeed waxaa saxiixiyey tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ibnu sacdi fi tabaqaat wuxuu ku yidhi wa rawaa canha ibnuha calqamatu bna abi calqama axaadiisa saalixa ibnu sacdi fi tabaqaat wuxuu ka odhanayaa inankeedaa wuxuu ka wariyey axaadiis wanaagsan adif ilaa daalika waxaad kaloo intaa ku dartaa dariiq kaloo la soo wariyey inuu jiro walow qasadaba yaanu sheeginbe saas aawadeed wuxuu noqonayaa dariiqaa kalena inuu quwo u tarayo marka saas aawadeed wuxuu noqonayaa xadiiskani saalixun lilixtijaaj mid xujo u suubama ayuu noqonaya taas markaynu ka sheegnay xagga hubuudkiisa macnaha uu tilmaamayo waxa uu tilmaamaya caaisha inay ku odhan jirtay ilaa aragtaan alqasata albaydaa ha degdegina oo ha tukannina kudre iyo sufra ha arkaan ama yayna arkin taasna waxaa laga qaadanayaa gabadhu inay daahirnimadeeda ku garanayso inay aragto alqasata albaydaa biyaha yar ee cad ee xaydka dabadii imanaya markuu xaydku ka go'o inay calaamatu naqaa tahay daahirnimadiina taa ku aqoonsanayso waadixna waa ku yahay mas'alada marka ghaayatu maa fi lamri xadiiskaasi wuxuu faa'iidaynaya waxay tahay qasata albaydaa haddaan la arkin oo calaamaddii daahirnimadii aan la arkin walow kudre iyo sufraba ha jirtee in xaydkii lagu tirinayo marka labada xadiis isma diidayaane labada xadiis waa iswaafaqayaan oo waxay kala tilmaamayaan laba xaaladood bacda aduhri iyo qabla aduhri marka kudra iyo sufra qabla tuhri waa xayd bacda tuhrina waa naqaa iyo daahirnimo oo xayd ma aha intaas iyadu saas weeye waxaa daba isweydiin leh maxaa lagu gartaa maadaama xadiiskan ina soo maray waxaa u baahan in laga hadlo daahirnimada wax lagu garto gabadhu maxay ku garanaysaa inay daahir tahay ma qasata albaydaa keliya mise wax kalaa jiri kara xadiiskani waa ku cad yahay qasata albaydaa in lagu garto waana calaamad waadixoo cad laakiin waxyaalo kale ma jiraan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa kaloo lagu garan karaa jufuuf wax la yidhaahdo meeshii waa qallashay midab dhiigna male kudre iyo sufre male qoyaan kale male caddaan male waa qallayl aan waxba ka soo raacaynoo wixii lays yidhaahdo bal ku eega isagoo aan waxba soo raacin oo calaamadi ayna ka muuqan unbaa lagu arkayaa jufuuf baa la yidhahdaa fuqahada qaarkood waxay yidhahdaan jufuufkuna waa calaamatu duhrin meeshay inay qallayl noqoto aan wax aasaari ka muuqanaynin oo haddii wax la soo mariyo waxaas aan waxba soo raacayn midabku doonaba ha yeeshee iyaduna waa shay labaad oo lagu garan karo daahirnimada waa jufuuf labada miyaa la wada ictibaarinaya mise mid baa la ictibaarinaya bacdibaa waxay yidhaahdeen jufuufka keliyaa la aqoonsanaya inay duhri tahay qasada maya bacdina waa cagsiyeenoo waxay maya qasada keliyaa loo aqoonsanaya inay tahay calaamatu duhrin jufuufka maya loo aqoonsan maayo qolana waxay yidhahaan maya labada mid walba waa calaamatu tuhrin labaduba waxaa laga soo qaadaya calaamad daahirnimo ayaa laga soo qaadaya labada iyomaa qawisan labada waxaa sii xoog badan qasadaa sii xoog badan waayo qasadu dee deliil bay leedaho caaisha umuurahan waa u aqoon badan tahay zawjadii nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ahayd xaydkana way heli jirtay siday dumarku u helaan ashyaadan wixii ka ishkaal gala ee madmadow ka gala nebigay weydiin jirtay yaa dumarkii waa u iman jireen iyagoo nebiga weydiinaya waa maqli jirtay hataa ashyaada qaarkood markii nebigu sala allahu aleyh wasalam ka xishooday caaisha gees ula baxday yada u sharaxday marka wa akhbaru bi hada almawduuc yada u aqoon badan marba hadday tidhi xataa tarayna alqasata albaydaa iyadu waa calaamad cad inay daahirnimo noqonayso saxaabadii rasuulkana sala allahu aleyh wasalam kama hayno cid odhanaysa qasata albaydaa tuhri ma noqoto marka cid saxaabada ka midoo ku khilaafsanna ma ogin marka idan waxay noqonaysaa taas iyadu mid la ictimaadayo jufuufkana waa ka xoog badan aljufuufu cadam waalqasatu wujuud jufuufku waa calaama cadamiya waa calaamad waayitaan loo nisbeeyey ila wax aasaaraa la waayey qasata albaydaana waa calaamatun wujuudiya waa calaamad jiritaan loo nisbeeyey marka dalaalatulwujuud ablaq dalaalada wujuudiga ama calaamada wujuudiga ah ka xoog badan calaamadda cadamiyada ah iyada ayaa ka xoog badan laakiin culammada qaarkood waxay u arkaan in jufuufka laftiisu uu noqonayo calaamad daahirnimo waayo dumarka qaarkood bay waxay yidhaahdeen qasada ma helaan dee haddaynay qasaba helaynin oo qallaylun markaa meeshu noqonayso dee markaa iyaduna inay ku garanayso jufuufkaas ayay noqonaysa jufuufka inay ku garanaysay noqonaysa shay kaleoo saddexaad bay culammada qaar ku dareen shaygaas saddexaad waa maxay agsarulxayd inuu ka tallaabo dhiiggii waa socdaa laakiin muddadii xayd ugu badnayd buu ka tallaabo ka gudbay idan yuctabaru tuhran istixaadu isu rogay taasi waxay calaamaddaasi ugu biiraysaa cidda qabta akarulxayd inay leedahay zaman oo muddada xaydka ugu badan yahay shan iyo toban ama calaa qawlin toddobiyo toban marka muddadii ugu badnayd hadduu ka gudbo dee wixii ka badan xayd looma aqoonsanayo waxay noqonaysaa markaa daahirnimo marka waxay leeyihin saddexdaa umuurood ayaa duhriga ku sugnaadaa ima bilqasati albaydaa wa ima biljufuuf wa ima bimujaawazati zamani akari alxayd laakiin cidda aan xadidayn oo aksaruxayd aan sugayn zaman ah oo la xadidayo aan sugayn calaamaddaas iyaga agtooda ma soo geliso taasi waa intaas waayahay annowcu raabic waxaynu ku jirnay waxyaalaha tawaari'da ee ku soo darrinaya xaydkii nooca afraad taqatucun fi lxaydi waa googo xaydkii uu googo'o waanu xidhiidh noqon bixaysu taraa yowman daman wa yowman naqaa'an si oo ay arkayso maalinna dhiig maalina tahaaro ay arkayso maalina dhiiggii baa go'ayo dhiig waa la waayaya ya oo meeshii wax aasaar iyo raadi ka muuqan maayo maalinta ku xigtana dhiiggii baaba iska imanaya waa taqatuc uu gogo'ayo wa naxwu dalik iyo taa waxaa la midka ah oo marka leeyahay yowman daman wa yowman naqaa'an taxdiid ma aha wakhtigaa uu googo'aya ha noqoto marka mid maalin ka yar oo saacada ah oo saacadana uu sida noqonaya saacadana uu sida noqonaya ama ha ahaado mid ka badan oo laba maalmood soconaya haddana maalin go'ayo haddana laba maalmood soconaya ama maalin soconaya wahaakada fa haadaani xaalaan kani waa laba xaal alxaalu alawal waa la isticmaalaa alxaal aluulaa iyo alxaal alawal labada mid walba waayo culammadu waxay yidhahaan xaal yudakar wa yu'annas erayga xaal marna waa la tadkiiriyaa oo sidii mudakar baa loola dhaqmaa marna waa la ta'niisiyaa oo sidii mu'annas baa loola dhaqmaa maxaan labada mid weliba waa jaa'is ida acjabadka xaalu min imri'in fadachu wawaakil amrahu walayaaliya idaa acjabatka sidii mu'anas baa loola dhaqmay hadda iyadaan ta' lahayn ayaa waxaa loola dhaqmay inay mu'anas tahay laakiin laazim maaha waxay kaloo culammadu yidhahdeen yudakar yani juus tadkiiru in la tadkiiriyaana bannaan saas aawoodee wax laxni kuma sugnaa mucaasiriinta qaarkood ama baaxisiinta qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen saxdu waxay tahay halkan uu sheikhu sidaa yidhi in la yidhaahdo alxaal uluulaa marka laazim maaha waa saxiix waa alxaal alawalu xaalka koowaad an yakuuna hada maca alunha daa'iman kula waqtiha xaalka koowaad ama nooca koowaad waa inuu ahaado googga'aasi gabadha la jirkeeda mid joogta ah waa inuu noqdo mar walba uu sidaa yahay yacanii wakhtigeedoo dhan dhiiggaa googga ee maalinna joogaya maalinna maqnaanayaa istimraar ah oo daa'imaya maalmo uu go'ayo oo badan ama xoogaayo ma jirayo taqaducaasay ku jirtaa oo ay markaa ku daa'imsantay fa hada damu istixaada kaasi wuxuu noqonayaa dhiig istixaada a dhabar furan uu noqonaya ama shubandheera maadadu markay sheegayaan shubandheerna waa yidhahdaan dhabar furanna waa yidhahdaan waa nabarunba calaa kulli xaal saabay xadiisku wuxuu ku tilmaamay inay tahay rakdatun min rakadaati shaytaan harraati shaytaan inay shaytaan ka harraatiyey ayaa dhiiggaasi ku imanaya marka waa damu cirqin waa dhiig markaa cirqa waana damu cilla fahada damu istixaadatin yasbutu liman taraahu xukma almustaxaada kani waa dhiig markaa istixaado yasbutu waxaa u sugnaanaya liman taraahu tii aragtaa xukmulmustaxaada mustaxaadada xukunkeeda yeelanaysa alxaalu ahaani xaalka labaad anlaa yakuuna mustamiran maca alunha waa inaan u daa'imayn gabadha la jirkeeda dhiiggaasi oo xilliyada qaarkood baa googga aa dhiiggu googga'aye maalinna joogayo maalinna maqnaanayo wakhtiyada qaar buu ku soo dariyaa wakhtiyada qaarna waa ka maqan yahay oo mudduu maqnaadaa anlaa yakuuna mustamiran maca alunha bal ya'tiiha bacda alwaqti wuxuu u yimaadaa wakhtiyada qaarkood ayaa sidaas dhiiggaa googgo'ahi ku yimaadaa wa lahaa laha waqtu tuhrin saxiix waxaana u sugnaaday gabadha wakhti daahirnimo oo sax ah faqad ikhtalafa alculamaa'u raximahum allahu fii hada anaqaa' culammadu waa isku khilaafeen ilaahay ha u naxariistee naqaagan dhiiggii marka intuu ka go'ay maalin ay noqonayso sidii wax daahiroo kale ay noqonayso oo wax aasaar inaba aan laga helin haddana maalintii ku xigta uu imanayo wakhtiga duhriga saxiixa ay leedahay in daahirnimo la ictibaarinayo garanay iyada khilaaf kuma jiro maalmahan googa ee dhiigga u dhaxeeya oo dhiigga ka go'ayo ee innaba aasaari aynay jiraynin ee sidii wax daahira ay u ekaanayso haddana maalinta ku xigta uu imanayo haddana maalinta ku xigta uu ka go'ayo sidii daahir u ekaanayso haddana maalinta ku xigta uu imanayo haddana maalinta kale markaa uu go'ayo oo daahir u ekaanayso wahaakada haddana uu imanayo suurada noocaasa duhri saxiixana ay leedahay maxaa la ictibaarinaya culammadu waa isku khilaafeen naqaadaa hal yakunu tuhran aw yansaxibu calayhi axkaamu lxayd ma wuxuu noqonayaa daahirnimo mise waxaa ku soo jiidmaya axkaamtii xaydka oo intii u dhexdhexaysayna waxay noqonaysaa xukunkii xaydka inay yeelato ya fa madhabu shaaficiyi fii asaxi qowlayhi madhabka shaafici labadiisa qowlka sixada badan marka lagu socdo annahu yansaxibu calayhi axkaamu lxaydi fayakuunu xayda waxaa ku soo jiidmaya axkaamtii xaydka ayaa ku soo jiidmaya markaasaa intaa naqaagee u dhaxeeyee daahirnimada u ekna waxay noqonaysaa xukunkii xaydka inay leedahay oo xayd laysugu bixinayo wa huwa ikhtiyaaru shaykh alislaam ibni taymiya waana sida uu doortay ibnu taymiya raxmat raxmatullahi cala aljamiic wa saaxib alfaa'iq iyo kitaabka faa'iq saaxiibkii waa siduu doortay waa ah, sheekh ka mida ah culamada xanaabilada wa madhabu abi xaniifata iyo abi xaniife madhabkiis wadalika liana alqasata albaydaa laa turaa fiihi sababtuna waxay tahay qasata albaydaa la arki maayo waa qodob waliannahu low jucila tuhran tacliilka waxaa ka muuqata yacni qasat albaydaa keliya inay ictibaarinayaan cidda tidhi ee qasat albaydaa la arki maayo waana dhici kartaa in damiimada waxa kale ku lamaan daraaddeed ay manciday hadda inay daahirnimo u ictibaariyaan oo intani ay tahay bacd alcillati oo juz cilladii ka mida laakiin cilladii oo dhammaystiran aynay ahayn cilladii oo dhammaystiran aynay ahayn waayahay waliannahu low jucila tuhuran haddii laga yeeli lahaa daahirnimo lakaana maa qablahu xayda waxa ka horreeya xayd buu noqon lahaa wamaa bacdahu xayda waxa ka dambeeyana xayd buu noqon lahaa walaa qaa'ila bihi yacni waxa ka horreeyana xayd dhammaystiran buu noqon lahaa ayuu u jeedaa sheikhu waxa ka dambeeyana xayd dhammaystiran buu noqon lahaa haddii la yidhahdo waa tuhri dhammaystiran markaa qaydka insaan la raaciya ficnay ila bacdu ahlicilmi waa qabaan tuhri inay tahay lakiin waxay leeyihin tuhri kaamila maaha ya madhabkooda waa sharxi doonaa duhri dhammaystiran hadduu noqon lahaa waxa ka horeeyaana xayd dhammaystiran buu noqon lahaa waxa ka dambeeyana xayd dhammaystiran buu noqon lahaa maalinta kale ku xigta duhri dhammaystiran buu isagana noqon lahaa naqaagaasi maalinta kale ka dambaysana xayd dhammaystiran buu noqon lahaa calaa haada waxaa ka dhalan lahayd gabadhii shan maalmood inay ku caddadbaxdo walam yaqul bihi axad cid tidhi ma jirto bilijmaac waxaa shan maalmood inay ku caddadbixi karin bilaqraa marka xaydadka la eegaayo ama daahirnimada la eegayo hadday wadculxamli tahay haa oo iska daa marka waxa weeye shan maalmood ee dee daqaa'iq bay ku yacni ku caddad bixi kartaa isla markuu ninkii saa u dhintay ee la xaqiiqsaday inuu dhintay daqiiqaddii ku xigtay bay markaysaa gabadhi way umushay intahat ciddatuha ciddadeedu waa dhammaatay wa wulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna lakin alciddatu bilquruu marka la tirinaayo quru'da alaasatu quruu dee saddexdii qur'i wuxuu noqonayaa waxa weeye in tan aanu marnaba cid ku dabaqayso odhanaysa shantaa maalmood bay ku caddadbaxaysaa ma jirto walaa qaa'ila bihi cidfaatili ma jirto yani wuxuu u jeedaa xayd dhammaystiran bay ka ka horreeyaana yahay ka ka dambeeyana xayd dhammaystiran buu yahay maalinta u dhaxaysaana duhri dhammaystiran bay tahay duhri kaamil ah laa qaa'ila bihi cid tidhi ma jirto wa ilaa lanqadat alciddatu bilqur'i bikhamsati ayaam haddii arrinku sidaa aanu ahaan lahayn oo la odhan lahaa maye xaydka ka horreeyana xayd dhammaystiran ha la ictibaariyo maalintaana daahirnimo dhammaystiran ha la ictibaariyo maalinta ka dambaysana xayd dhammaystiran ha la ictibaariyo oo sidaa ha loo wado lanqadat alciddatu ciddadu waxay ku dhammaan lahayd bilqur'i marka waxa weeye caadooyinka la tirinayo calaa qawli ama marka daahirnimada caadada laga daahir noqdo la tirinayo ila madaahibta waxay isku khilaafsan yihiin alaaata quruu macnaha looga jeedo walmutalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu ma saddex xayd baa mise waa saddex daahirnimo marka erayga qur'i baa mushtarak ah oo labada macnoba xaqiiqatan loo isticmaalo waxay ku caddadbixi lahayd gabadhii ku ciddo tirsanaysay ama caadooyin ama daahirnimo kaad tidhaahdaba bikhamsati ayaamin shan maalmood bay ku caddadbixi lahayd wali'annahu low jucila tuhran waa midda kale haddii daahirnimo laga yeeli lahaa la xasala bihi xarajun wa mashaqa waxaa ku xasili lahaa dhibaata ku xasili lahayd dhibaatadaas waxay ku xasili lahayd oo ku iman lahayd biliikhtisaali wahayrihi kulla yowmayn maydhashada laga maydhanayo oo la odhanayo daahir baad noqotee maydho oo tuko oo haddana waa yimiyee jooji haddana daahir baad noqotee maydho oo tuko ya biliikhtisaali wakayrihi kulla yowmayn laba maalmoodoo kastaba hadday maydhashada tahay iyo haddii ashyaada kale tahayba waa xaggii soonku inuu kugu waajibayo xaggii markaa salaaddu inay kugu waajibayso yacnii in axkaamo kale ay imanayaan oo galmadii ay bannaanaanayso yacni xukum daahir baad yeelanaysaaye xukunkii duhurka waa in laga tartiibiyaa xaraj baa ka iman lahaa walxaraju muntafin fii hadihi ashariica xarajkuna ama dhibtuna waa midaan ku sugnayn shareecadan oo waa ka maqan yihin wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj bucitu bilxaniifiyati asamxa walilaahi alxamdu ilaahay baa mahadi u sugnaato ku mahadsan inuu shareecada inoo sahlay waalmashhuuru min madhab alxanaabila sida kacaanka madhabulxanaabila anna addama xaydun wannaqaa'a tuhrun waa inuu dhiigguna xayd yahay naqaagaa uu ka go'ay dhiiggina inuu daahirnimo yahay ila an yatajaawaza majmuucuhuma akar alxayd inuu ka tallaabo ka gudbo mooyaane isugeyntoodu ayaam alnaqaa iyo ayaam alxayd laysu geeyaa akhar alxayd muddadii xaydka ugu badnayd inuu ka tallaabo ka gudbo mooyaane waxaa la odhanayaa waa xayd majmuucu inu intaa ka bato fa yakuunu damu lmutajaawizu wuxuu noqonayaa dhiigga ka gudba ee ka tallaabay akar alxayd muddata akar alxayd istixaada istixaaduu noqonaya wa qaala fi lmughni wuxuu ku yidhi muwafaq ibnu qudaama kitaabkiisa mughniga mughni wa kasmihi mughni kitaabka mughnigu sida magiciisu muqni u yahay buu muqni u yahay waa ismun calaa musamman ya saas aawoodee kutubta fiqiga laga qoray kitaab u beegtoomayo u dhigmaa kuma jiro madhabulxanaabila keliyana kama warramee madaahibta kalena waa sheegaya istidlaalaadkoodana waa sheegaya saas aawadeed buu yidhi cizadiin ibnu cabdisalaam isagoo shaafici ah lam tatib liya alfutya inaan fatwooda niyaddaydu kuma samaan ilaa aan laba kitaab helay labada kitaabe uu sheegaya waxaa ka mid ah muqniga almuqni libni qudaama iyo almuxalla libni xasmin yatawajahu ana inqitaaca addami mataa naqasa can ilyowmi falaysa bituhrin bina'an cala alriwaayati alatii xakaynaha fi nifaas waxaa wejihi noqonaya oo weji maqbuula noqonaya in go'itaanka dhiiggu go'aa hadduu ka yaraado maalin aanu daahirnimo noqonayn aan la odhanayn waa daahirnimo hadduu maalin ka yaryahay xaalaynu ku dhisayno riwaayadii imaam axmed laga soo wariyey aynu kaa xikaayoonnay dhiigga nifaaska xakaynaha fi nifaas annahaa laa taltafitu ilaa maa duuna alyowm inayna gabadhu milicsanayn oo eegaynin oo daahirnimo ka soo qaadayn wixii maalin ka yar imaam axmed riwaayu ka yidhi haddii gabadhii dhiigga dhalmada ku sugnayd maalin wax ka yar dhiiggu ka go'o waxba ka soo qaadi mayso go'itaankaa waxba laga soo qaadin hadda qasatalbaydaa lama arkin laakiin dhiiggunbaa go'ay dhiigguna waa dhacdaa marna inuu go'o marna inuu socdo dumarka taasi waa ku dhacdaa laakiin qasatalbaydaa hadday arkaan iyadu waa ka duwanta ila qasatan baydaa siday u imanayso dhiigga xaydka ayaa dhiigga nifaaskana waa calaamatu duhrina waa u annaha laa tartafitu ila maa duuna alyowmi wa saxiixu in sha allah waana qowlka saxiixa ah in sha allah hadduu ilaahay doono waa qowlka saxiixa lianna addama yajri maratan dhiiggu mar waa socdaa wa yanqaticu mar kalena waa go'a ay maratan ukhra wa fii iijaabi algusli maydh in lagu waajibiye calaa man tatahuru saacatan bacda saacatin tii daahir noqonaysay saacad saacad kadib daahir noqonaysa saacad bay dhiiggii helaysaa saacad kadibna haddana waxa weye daahir bay noqonaysa in la yidhahdo haddana ha maydhato waa ha tukato waxaa ku sugan xarajun yentafii xaraj markaa meesha ka baxaya oo wuxuu meesha uga baxayaa muntafi u noqonaya midaan jirin xarajkaasi oo aan mawjuud ahayn liqowlihi tacaala wamaa jacala calaykum fiiddiini min xaraj ilaahay idinkama yeelin korkiinna diinka gudihiisa wax xaraj iyo dhib ah idinkama yeelina shareecadii waa idiin sahlay qaala wuxu uhi muwafaq ibnu qudaama culammadu markay naqli soo naqlinayaan oo markay hadalkay soo naqlinayeen haddana isagoo isla shiikhii ay ka soo naqlinayaan ay yidhahdaan qaala waxay u isticmaalaan hadalkiibaa wax laga tegay dhexda ku sugan qaalada sidaasaa loo soo celiyey hadalku hadduu mutasil yaho xidhiidhsan yahay oo aan waxba laga xadfin oo in laga tegin qaala in la soo celiyo uma baana mar haddaan hadal kale la dhex gelin isagiina aan wax laga tegin ee waxay ku dhici kartaa in qaale la soo celiyaa ama in hadal markaa cala sabiili tawdiix iyo wax la mida in la dhex oo tacliilla markaa aanu sheegin iyo istidlaallo siduu sheegay loo galo lagu sii xoojinayo oo ka baxsan hadalkiisi marka bixista laga yara baxay hadalkiisii ku soo noqodka lagu soo noqonaya qaale waa u baahantay isla hadalkiisii iyadoo la soo sheegayeyna haddii wax dhexda laga saaray oo meel kale loo booday oo ka dambaysa naqligu inuu dheer yahay daraaddeed taasna qaale waa loo soo celiya taa dambayna u badantay waayah wuxuu yidhi facalaa haada laa yakuunu inqitaacu dami aqala min yowmin tuhran sidaa marka lagu socdo ma noqonayo go'ista dhiiggu go'aa maalin wax ka yar uu go'aa daahirnimo noqon mayso ila an taraa maa yadullu calayhi inay aragta mooyaane wax ku tusinayaan mislu an yakuuna inqitaacuhu fii aakhiri caadatiha sida inuu noqdo go'itaankiisa dhiiggu go'ayaa fii aakhiri caadatiha caadadeedii dhammaadkeedii wuxuu ku beegantay caadadeedii oo go'day wakhtigii muctaadka u ahaa aw tara alqasata albaydaa ama waxay aragtay calaamaddii biyaha yar ee cad ee imanayey ee daahirnimada calaamada uu ahaa bay aragtay yani waxa wey inay taas aragta mooyaane haddii kale daahirnimo ma ictibaarinayso arrinka akhiru caada sida saxiixa waxaynu soo marray haddaynay mustaxaado ahayn inaan caadada waxba la ictibaarinayn sidaa horeynu soo marray inuu muctamad ahay fayakuunu qawlu saaxibi almughni haada oo kan ahi wasatan bayna alqawlayn labada qowl mid u dhexeeyuu noqonaya qowlka saaxibalmughni ayaa labadii qowl aynu soo aragnay wasat u ah wallahu aclamu bisawaab ilaahay baana u aqoon badan sida saxana sawaabka ah calaa kulli xaal masaladan khilaaf badan baa ku jira madhab talfiiq iyo madhab saxbi waxa la yidhahdaana kala jira laakiin hadda fursadda wakhtiga inaga dhacay waxaynu sharxi doonnaa insha allahu tacaala dersiga kale awalkiisaynu ku sharxi doonnaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu ala muxamedi wala ali muxamed wslama tasliima kaiira mawduuca inoogu dembeeye wuxuu ku saabsanaa taqatucu dami ama taqatucun fi lxayd xaydkii oo googo ah oo gabadhii marna ay dhiig aragto ama maalin iyo habeenna ay dhiig aragto maalin iyo habeenna ay weydo ama laba habeen ay aragto dhiig oo isku xiga habeen iyo maalin iyo habeen iyo maalin yowmaankaa xidhiidhsan markay dhiigga aragto ayay haddana maalinta kale waayeys ama laba maalmood waayeys haddana dhiiggii baa soo noqonaya muddadaasoo kale ama wax ku dhow ayuu joogaya haddana waa tegayaa naqaabay arkaysaa sia isleedahay daahir baad noqotay ayay arkaysaa sidaasuu u soconaya yacnii si googga ah ayuu marka caynkaa yahay taa culammadu waxay u qaybiyaan sida sheikhuba inoo sheegay laba xaal ayaa laga dhigaa inay sidaa ku daa'imto mustamira calaa kada inay noqoto ama akharu muddati alxayd haddii la yidhahdo zamanulxayd akhar buu leeyahay zamankii xaydka wakhti ka badan inuu sidaa ku sugnaado walow zamankoo dhanba yaanu sidaa wada noqonayn xaalka noocaasa waxaa la ictibaarinayaa inay tahay mustaxaado axkaamta mustaxaadaadka yeelanaysaa waxaanay noqonaysaa wakhtiga xaydkeedu dhacayo in loo raaco sida aynu ku arki doonno axkaamta mustaxaadada ima bilcaada wa ima bitamyiiz wa ima bicaadati ghaalibi nisa aw bicaadati nisaa'iha wahalumajara axkaamta mustaxaadada waynu tegi doonaa mustaxaadada xukunkeeda yeelanaysa hadduu dhiiggaasi istimraaro googga aana ku istimraaro maalinna uu joogayo maalinna uu maqnaanayo oo marna ay isleedahay nadiif baad noqotay oo waa daahir baa tahay haddana maalinta ku xigta uu imanayo haddana maalinta ku xigta markaysaga dhiiggii uu imanayo haddana marka waxaa is odhanayso daahir baad noqotay haddana dhiiggii soo noqonayo haddana is odhanayso daahir baad noqotay haddana dhiiggii soo noqonayo sidaa hadduu ku socdo oo mustamira calaa kada ay noqoto waa mustaxaada shaki male wakada muddatu akari alxayd waxaa la mida akaru muddati alxayd ama akaru zamani alxayd haddii la yidhaahdo inbaa ugu badan siday jumhuurka culammadu ay qabaan zamanulxaydku wuxuu leeyahay akar ayaamaha dhiigga ay helaysaa zamankii xaydka ugu badnaa marka laysu geeyo hadduu ka bato wuxuu noqonayaa in markaana la waa mustaxaada iyada xukunkeedu waa taas haddii akharu zamani alxayd wakhtigii xayd intii ugu badnayd haddii aanu dhaafin ee uu ka yar yahay ama ilaah zamankaas bas yahay waa mas'alada khilaafka ku jiro ee uu sheikhu ka hadlay masalan gabadh baa dhiiggii maalin iyo habeen buu ka yimi haddana intaa in la eg buu ka go'ay haddana waa ka yimi intaa in laeg buu joogay habeen iyo maalin maalinbuu haddana ka go'ay sidaasaa loo waday zamankuna majmuuca marka laysu geeyo wuxuu isku noqonayaa shan iyo toban maalmood ama afar iyo toban maalmood xaalka caynkaas ah mustaxaado ma noqonayso waxaanay culammadu ka qabaan laba qowl qowl waxaa la yidhaahdaa bitalfiiq qowlna waxaa la bisaxbi talfiiq waa la yidhaahdaa laqdina waa la yidhaahdaa qowlka kalena saxbi baa la yidhaahdaa tarku talfiiqna waa la yidhahdaa maxay kale yihiin waxay kale yihiin haddii la yidhaahdo talfiiq baa la samaynayaa maalmaha ay dhiigga hayso waxay ictibaarinaysaa xayd ayaamaha ay daahirnimada haysee u dhexdhexeeyana waxay ictibaarinaysaa tuhri marka marna waxay u dhaqmaysaa xukma ataahiraat marna waxay u dhaqmaysaa xukma alxaa'id gabadhii caadada qabtay xukunkeedii bay markaana yeelanaysaa maalinta dhiiggaasi joogo axkaamtii xaa'idaday leedahay salaaddii waa joojinaysaa soonkii waa joojinaysaa wixii ka mamnuuc ahaa gabadh xayd ah oo dhan ayaa mamnuuc ka ah maalmahaasaa la soo guranayaa ayaama dam ayaa la soo guranayaayoo marka la soo gurto gaarnimo loo soo gurtaa waxaa la ictibaarinayaa inay xayd maalmahaas yihiin ayaamulxayd maalmaha kale ee daahirnimadana gaar baa loo guranaya ayaama naqaa yagana gaar baa loo guraya oo masalan hadday majmuucu shan iyo toban maalmood isku yihiin maalintii koowaad waxay ahayd xayd maalin dhaaf baa sidaa ugu yimid macnaheedu waxay noqonaysaa tirooyinka kala dhiman oo dhan waxay joogtaa xayd bay joogtaa tirooyinka isku buuxoo dhanna waxay joogtaa naqaa waa kow saddex shan toddoba sagaal koob iyo toban saddex iyo toban shan iyo toban maalmaha tiradu isku buuxdo waxay tahay ayaama naqaa waa laba afar lix siddeed toban laba iyo toban afar iyo toban waxay kala noqonayaan maalmahaasi markaas in markaa qaarna la ictibaariyo kuwa isku buuxee ayaama naqaana inay daahir tahay oo way maydhanaysaa markay maydhato way tukanaysaa axkaamtii gabadha daahirada abay ah ku dhaqmaysa saasay ku camalfalaysa maalintii labaad saasay samaysay haddana dhiiggii baa yimi way joojinaysaa alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa haddana maalintii saddexaad buu markaa yimi waa joojinaysaa maalintii afraad ayuu tegay oo naqaagi yimi waa maydhanaysaa way tukanaysaa maalintii shanaad ayuu yimi waa joojinaysaa maalintii lixaad buu yimi waa maydhanaysaa maxay mar walba u maydhanaysaa mar walba waxay u maydhanaysaa mar walba waxay aqbali kartaa hadday mar bishii ugu horraysay sidani ku dhacday tahay inuu dhiiggii intaa ku tegey oo ay hadda daahir noqotay qadariis way caado hore istisxaabto sidan baa tahay meesha ma taalo maalin kasta uu ka go'o waxaa muxtamal noqonaya inay hadda daahir noqotay intii horena ay xayd ahayd markaana way maydhanaysaa way tukanaysaa saasay ku wadaysaa bishii koowaad saasay ku waday hadday aragto wakhtigii inuu la dhaafay haddii la yidhaahdo akaru zaman alxayd waa la xadidaa alqowl bitaxdiid haddii la maro aanu soo marray mas'aladii ama shan iyo toban ha lagu xadido ama toddobiyo toban ha lagu xadido ama calaa ra'yi alxanafiya toban ha lagu xadido haddii qowl bitaxdiid lagu tago wixii taxdiidka wakhtigaa lagu xadeeyey akaru zamani alxayd wixii ka dheeraada marka uu gaadho ayuunbaa la odhanayaa xaydnimo waa ka baxay hadda istixaaday gashay haddamaarata marka saasay ku wadaysaa ilaa aksaru zamani alxayd la gaadhaayo culammada aan taxdiidka iyagu ku samaynayn ee iyagu odhanaya ka badan bay noqon kartaa haddii labaatan maalmood uu joogo dhiiggii uuna go'o daliil aanu xaydnimo ugu diidnaa meesha ma taalo iyagu tiradan gaarkii hadda aynu sheegnay kuma joogayaan waxay leeyihiin walow zamankaaba ha dhaafee hadduu markaa xayd joogo waa xayd una go'o waayo alaslu waxaa gabadha ka soo baxaa raximkeeda alaslu annahu xaydun xataa yahbuta khilaafuh shay weliba asal buu leeyahy yacnii asalku waa inuu markaa xayd yahay ilaa khilaafkiisu uu bayino ku sugnaado iyagu halkaasay ka saarayaan laakiin aksarka culammadu dee sidooda ma marin masalada hore inuga soo hadallayada waayahay marka qowl biltanfiiq wuxuu noqonayaa ayaama damna in gaarkooda loo soo gurto oo xaydnimo loo ictibaariyo ayaama naqaana in gaarkooda loo soo gurto oo iyagana duhri la ictibaariyo qowlka kale waxaa la yidhahdaa saxbi baa la yidhahdaa marka kaas waxaynu sheegnay talfiiqna waa la yidhahdaa laqdina waa la yidhahdaa laqdigu waa gurashada alluqata waa idinka garanaya marka laqdina waa la yidhahdaa talfiiqna waa la yidhahdaa qowlka kale wuxuu noqonayaa saxbi qowl la yidhahdo oo saxbigu waa maxay maalmihii dhiigga xaydku uu joogay iyo maalmihii u dhaxeeyey ee naqaagu joogay inay gabadhii markaas sidii daahir u eg tahay ay noqotay naqiya ayaa waxaa ku soo jiidmaya dhiiggii xaydka maalmaha kalena ku soo jiidmaya marka wuxuu noqonayaa in xukunkii xaydku wakhtiyadan googga ee u dhaxeeyana inuu ku soo jiidmo oo dhammaan la yidhaahdo wada xayd ictibaari ama ha go'naadoo naqa ha jiro ama yaanu go'naan oo naqaa ayaanu jiri ee waxay noqonaysaa in la yidhahdo dhammaan waxa ku soo jiidmaya xukunka waxaanu yeelanayaa yacnii kullu alayaam ayaamu naqa ha ahaato ama ayaamulxayd ha ahaatee lxayd bay wada yeelanaysa saxbigu waa noocaas tarku talfiiqna waa la yidhaahdaa saxbina waa la yidhahdaa madaahibtu masaladan way isku khilaafsan yihiin ikhtilaafaad baana ku jira culammada qaarkood waxay doorteen talfiiqa qaarna waxay doorteen saxbiga ayay doorteen akaru madaahibna kollay khilaafku waa ku sugan yihiin oo waxaa laga yaabaa shiikha keliya inuu ka leeyahay laba qawl ama laba riwaayo waxay ku tusinaysaa adayga masaladu leedahay imaamu shaafici laftiisa waxaa loo nisbeeyey laba qowl masalada inuu ka leeyahay inkastoo bacdi shaaficiyada ka midii ay leeyihiin labada qowl mid ahaan baa calaa sabiili munaadara uga soo baxay ee qowl keliyu mas'alada ka leeyahay oo munaadaradii moxamed ibnu xasan ashaybaani uu la doodaayey ayuu calaa sabiili ilzaam u yidhi munaadaradana waa dhacdaa ruuxu qowlkiisii iyo madhabkiisii madhab aan ahayn suu markaa ruuxan madhabkiisa inaanu saxnayn u caddeeyo inuu waxa weeye markaa ilzaaman u qaato marka calaa haada yacani waxa weeye taqriiran miduu mas'alada u yidhi ma ahee waa arrin markaa waxay munaadara ku soo baxay waayahay waxay culammadu isla oggol yihiin hadduu sidaa u googo'o dhiiggu maalmahan u dhaxeeya ee ay arkayso naqaaga inay dhiiggii saafi ka tahay ee haddana uu soo noqnoqonayo dhowr goor inaan duhur i dhammaystiran laga dhigayn horta waa laysku waafaqsan yahi qaala alghazaaliyu ajmacat ilummatu cala annahu laa yujcalu kullu yowmin tuhran kaamilan ummaddu waxay ku ijmaacday buui inaan laga yeelayn maalin kasta oo naqaagaa gabadhu ay aragto markuu dhiiggu sidaa u googa'ayo maalinna uu joogo maalinna uu go'an yahay maalin kasta inaan laga dhigayn duhri dhammaystiran laga dhigayn waa ijmaacu lumma buuhi ummaddaa ku إida qulna bالتlfiiqi falaa khilaafa anahu la yujcalu kulu ywmi xayضa mustaqila wala kulu naqaءin طuhra mustaqila bal idimaءu kulaha xayضu waaxidu yucraf wالnaqaءu maca ma bacdahu min ashahri طuhru waaxid nawowi wuxuu ku soo aroraya sharxu muhadabka mutawalli asxaabu wujuhi shaaficiya ka mida waxa uu yidhi iyo culamo kaleba haddaynu nidhaahno talfiiqa oo bimacnaa ayaamaha xaydka ama ayaamaha dhiiggaynu gaar u guranaynaa oo xayd ictibaarinaynaa ayaamaha nadiifnimadee dhiiggu go'an yahay ee gabadhii ay noqotay mid u eeg inay daahir tahay ee ku dhex jirjirana gaar baynu u goranaynaayoo daahirnimaynu u aqoonsanaynaa inay daahir tahay haddaynu sidaan nidhaahno khilaaf waxaanu ku sugnayn inaan laga yeelayn maalin kastaba xayd mustaqil ah maalin kastoo dhiig joogo xayd madax bannaan inaan laga yeelin oo maalinta koowaad hadduu maalin iyo habeen joogayo ama labada maalmood ee hore hadduu laba maalmoodoo xidhiidha joogayo aan la odhanayn waa xayd dhammaystiran maalinta ku xigtee nadiifnimada ay aragtayna aan la odhanayn waa duhri dhammaystiran marka gabadhii loo cidda tirinayey aan la odhanayn quri horta way heshay kowdhe yacanii mar bay heshay xayd ee u tiriyey horta kowdhe maalinta afraad markuu soo noqdo hadday laba maalmood heshay maalintaa hore ama maalinta saddexaad uu soo noqdo hadday maalin qur iyo habeen ay heshay yowm waleyla faqad ay heshay yowm waleylana uu go'naa maalinta saddexaadee uu soo noqdana aan la odhanayn waa xayd labaadee laba dheh maalinta afraad ee haddana dhiiggii go'ee naqaaga ay aragto maalinta shanaad ee ka dambaysa aan la odhanayn waa xayd saddexaad haddii xagga duhriga laga eegayana maalinta labaad ee duhriga ay aragtay duhri mustaqila ka dhigo kow maalinta afraad ee duhriga ay aragtay waa duhri mustaqile isagana waxaa tidhahdaa laba maalinta lixaad ee duhriga ay aragtay waa duhri saddexaad ee waxaad tidhaahdaa saddex marka gabadhii salaasata quruu sittata ayaam bay ku dhammaystirmaysa ama khamsata ayaam wax sidaa yidhi ma jiro sheikhuna waa kuu sheegay arrinkaasoo wuxuu idhi walaa qaa'ila bihi ibsidaa tidimid culamada kale saasay kuu sheegayihin marka talfiiq haddaynu nidhaahno oo qowlka talfiiq lagu tago khilaaf waxaanu ku sugnayn inaanu xayd mustaqila iyo duhri mustaqila aynay kala noqonayn haddaba maxay noqonayaan ayaamu dam isu wada gee kow saddex shan toddoba sagaal koob iyo toban saddexiyo toban shan iyo toban masalan isu wada geeya waa imise maalmood waa amaaniyata ayaam siddeeddaa maalmood ee kala tagan isu geeyo sideedduba waa xayd wa xaydun waaxid qur'un waaxid wey waxaad ka soo qaaddaa waxa u dhexeeya wujuuduhu ka cadamihi sidii waxaan jirin toddobada maalmood ee u dhaxeeya iyagana waxaad tidhaahdaa waa duhrun waaxid weliba keligoo duhri mustaqila maahee maca maa bacdahu min aduhri oo shahriga ka mida bay duhri keliya isku wada noqdeen isku jumliyo isu geeyo wuxuu yidhi bal iddimaa'u kulluhaa xaydun waaxidun yucraf wannaqaa'u maca maa bacdahu min ashahri tuhrun waaxid naqaaga waa maalmihii naqaaga eh oo weliba lagu daray maalmaha daahirnimada ka dambeeye bisha ka midka ana loo geeyey tuhrun waaxidun waa hal duhri labada naqli aynu akhrinnayba nawowi ayaa wuxuu ku soo naqlinayaa majmuuca oo sidaa u sheegaya mas'alada haddaba khilaaf badan baa ku jira culammaduna saasay isugu khilaafeen madhabu shaaficiyana laba qowl ayaa mas'alada laga sheegay shaafici inkastoo culammada qaarkood ay leeyihin maya qowlku waa waaxid oo mid qura ayaa madhabkii shaafici iyo qowlkii shaafici noqonaya ka kale ilzaaman iyo wax la mida ayuu u yidhi ee miduu markaa waxaway ikhtiyaaran iyo taqriiran u yidhi may ahayn asxaabtii shaaficiyo xoogaa waa iskhilaafeen ikhtiyaarka qoloba kay dooranayso bacdigood waxay doorteen qowlka ku saabsan talfiiqa ayay doorteen daa'ifaasaa ku tagtay laakiin akarkooda ama badankoodu waxay qabaan arinka ku saabsan saxbiga ku saabsan bay qabaan jumhuurkooda iyo akarkoodu siday ku tageen waa alqowl bisaxbi noocaas wey imaamu nawowina waa sharxayaa labada qowlba waxaanu tilmaamayaa siday jamaahiirtoodu ku tageen inay tahay saxbiga inay saas tahay sheekhu mas'alada hadda waa ka hadlay waxaanu tilmaamay labada qowlba waa sheegay wuxuuse u badinayaa qowlka saxbiga ayuu u badinayaa waana sida markaa shaaficiyada badankoodu ay mareen qowlka la hube ee shaaficina uu ku sugan yahy waa kan ku yidhi fa madhabu shaaficiyi fii asaxi qowlayhi annahu yansaxibu calayhi axkaamu alxaydi fayakunu xaydan wa huwa ikhtiyaaru shaykh lislaam ibni taymiya wa saaxibi alfaa'id wa madhabu abi xaniifa tacliil ahaan maxay ku dhisantay waxay ku dhisantay qasat albaydaa lama arkayo waa midda labaadee haddii duhri laga dhigo oo waxa ka horreeyana xayd yahay waxa ka dambeeyana xayd yahay mid walbana xayd mustaqila laga dhigo kanna duhri mustaqila laga dhigo waxaa ka dhalanaysa gabadhii inay ku cadadbaxdo shan maalmood cid tidhina ma jirto arrin suuroobi kara kaasi ma aha hadday gabadhi sheegtay inay ku cadadbaxdayna waxay yidhahdeen culammadu laga aqbali maayo dhiigguna waa dhacdaa marna inuu xawli u socdo marna uu yaraado marna uu go'aba haddana uu soo noqdo waa arrin muctaad dumarka laftooda agtooda ka ah haddii la yidhahdo mar walba ha maydhato oo ha tukatana oo ay naqaaga aragtana wixiina soo noqnoqdo farabatay xaraj iyo dhib baa ka imanaya xarajkuna waa muntafin fi shariica wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj saas aawadeed waxa uu sheikhu tilmaamayaa sida saxani inay tahay qowlka saxbiga inay tahay allahumma ilaa inuu istimraaroo daa'ima mooyaane oo markaa in xayd laga wada dhigaa dee ma dhici karto haddii muddo yar oo dee marka madhabkiisii sheikha marka lagu socdo yowmayn iyo wax la mida marka ay noqonto inuu maqnaanayo marka dambe markaa lafteeda waxay ka dhigantahay kalmustamiri laakiin dee haddii lagu socdo taxdiidka lagu socdo oo la yidhaahdo shan iyo toban baa ugu badan dee qowl bisaxbi marka lagu tago shan iyo tobankaa marka la gaadho wixii ka dambeeya yuctabaru istixaada haddii la yidhahdo toddobiyo tobanbaa ugu badanna toddobiyo tobankii markay dhammaadaan wixii ka dambeeya yuctabaru dama istixaada dhiig xayda loo aqoonsan maayo dhiig dhabar furana ama shubandheer ah baa loo aqoonsanaya inuu waa kan haddaba culammadii ay yidhaahdeen markan ugu horraysay haddaba googa'aasi uu ku yimi gabadha ee maalin uu joogay ama laba maalmood dhiiggu joogay dabeedna ka go'oo maalin maqnaa waxay yidhahdeen culammadu ha maydhato hana tukato hana soonto waaye ma oga ila qaybka kama warqabtee in dhiiggu soo noqon doono ma oga caado kaloo u horraysayoo in sidaa ku socotana may soo marin awalu mara markay la kulantay waxay qadaraysaa annahaa qad tahurat walow inta dhiiggu ka socdaa hadduu doono markii hore ha ahaan jiro lix maalmood ama toddoba maalmood laakiin hadday noqotay naqaa inay aragtay ka hor sida saxiixa ah caadadii ma ictibaarinayso oo caadada ictibaarkeedu wuxuu ku soo arooray in mustaxaado mustaxaadana gabadhani may ahaan jirin mawdic kaloo la yidhi tiradii aad xaydka heli jirtay xayd ictibaari oo xayd u aqoonso oo aan mustaxaado ahayna ma hayno maadaamay sidaas tahay laba maalmood markuu dhiiggu joogay hadduu go'ayoo ay naqaa iyo daahirnimo aragtay xaalka noocaas ah naqaagaa iyo daahirnimada ama ha layaha qastu ku sugnaaday keliya qase keliya ku sugnaadaa ama ha jufuufka laftiisa waa ku sugnaadaa waxay noqonaysaa inay maydhato inay tukato inay xukma daahiraat yeelato cibaadaadkeediiyo ashyaadaas ay saa ula timaado dhiiggii baa soo noqday markuu dhiiggii soo noqday xukunkay qaadanaysaana dee waa xukunkii xaydkunbay qaadanaysa marka dhiiggu soo noqdo xukunkiisu waa inuu soo noqdaa waa joojinaysa kadib bu haddana go'o naqaagii aragta haddana ha maydhato ha tukato wuu soo noqday ha joojiso daahirnimadii duhrigii markay aragtay inay nadiif ka tahay xaaladdaa haddana waxa weye waa maydhanaysa saasay ku wadaysaa ilaa aksaru zamani alxayd la gaadhaayo maalin kastoo naqaa ay aragto waa inay maydhataa tukataa axkaamtii daahiraadko kala yeelataa qur'aanka akhridaa wahaakadaa waxaasoo dhan waa u bannaan yihi hadday ramadaan ku beeganto ay soontaa maalintaa ay naqaaga hayso hadduu hadhow yimaado yacnii soonkii waa ka baxday sidaa markay ku waddo haddii aksaru zamani alxayd aanu ka badan oo hadhow duhri caadiya ay aragto muddadiina aanu dhaafin markay daahirka noqoto way tahaaro qaadanaysaa cibaadaadkeediibay wadanaysa bishii labaad baa timi sidiisii buu noqda mid googgo ah oo maalin iyo habeenna jooga maalin iyo habeenna maqan ama maalinna maqan culammadu waxay yidhahdaan caadadu ma ku sugnaataa hal mar mise waxa lagama maarmaana laba goor mise laba lagama maarmaan ma ahee ka badan baa lagama maarmaan oo saddex baa ugu yar bima tasbut alcaada madhab shaafici murajaxoodu wuxuu yahay qowlkooday arjaxayaan weji kale waareeyihiine hal mar waa ku sugnaataa haddii la yidhahdo caadadu mar qura waa ku sugnaataa waxaa la odhanayaa hadday sidii aragto gabadhani caaday lahaydoo muctaado weeyi caadadeedu maxay ahayd inuu maalina dhiiggu joogo maalina maqnaado sidii hadday aragto waa inay tidhaahdaa waa sidii oo kale haddii qowl bisaxbi markaa lagu tago maalmaha ay duhriga dareemaysa iyo naqaaga ay arkayso way joojinaysaa cibaadadii sida maalmaha xaydkaba u joojinayso waa haddii qowl bisaxbi lagu tago laakiin qowl bitalfiiq haddii lagu tago waxay noqonaysaa maya sidii bay u wadaysa hadda maaragta haddii la yidhaahdo caadadu mar qura kuma sugnaato lianna alcaada min alcawd noqoshay ka timi mar keliyana cawd ma dhicin shaygu caade markuu yahay laba ugu yar waxay ka dhigantahay iminkana inay bilow oo kale tahay waayo markii caddayn uma keenayo oo caadadii mar qura kuma sugnaato ugu yaraan laba goor waa inay dhacdaa iyadana sidii bishii hore ayla macaamishay ula macaamilaysaa way caado u sugnaatay ma jirto alcaadatu laa tahbutu bimara waaxida sidii bay ku wadaysa haddii lagu socdo shaaficiyadu iyadu ma qabtee saddex goor inay caadadu ku sugnaato ka madhab alxanaabila masalan oo saddex baa ugu yar wax caadadu ku sugnaatay haddii la yidhaahdo markaana ilaa saddex goor ay aragto waxay ula dhaqmaysaa inay aan caado u sugani jirin ee kaannahu inay bilow tahay saddex biloodoo isku xiga marka sidaasi ku dhacdo waxaa la odhanayaa caadadeedu waa sidaas waxay noqonaysaa wixii ka dambeeya muctabar cinda aljamiic marka ciddii qabtaa ee sax bay qabtaa oo ole xukunka xaydka ku soo jiidmaya maalmaha nadiifnimadana ku soo jiidmaya mar haddaanu aksaru zamani alxayd aanu ka tallaabin waxay leeyihiin saddex biloodoo isku xigta haddii arrinkaasi sidaa ugu dhacay muddadaana aanu ka badan googga sidaa u jiray dhammaan maalmahaas ama hagga oo naqaa ha aragto ama yaynay arkine inta zamankii aynay dhaafin tukanba mayso soomina mayso axkaamtii daahiraadkana naqaa kasta ha aragto intaa u dhaxeeye ila caaday leedahay ya sidii bay ku camalfalaysa ra'yigooda iyagana waa saas haddii qowl bitalfiiq la odhanayo iyagoo qolyaha talfiiqu waxay leeyihiin sidiibaa xagga axkaamtan cibaadaadka ku saabsan loo siinaya laakiin hadday caadadaa yeelatay oo caadadii sugnaatay ha la yidhahdo mar bay ku sugnaataa oo ugu yar ama ha la yidhahdo labay ku sugnaataa oo ugu yar ama ha la yidhahdo saddex bay ku sugnaataa oo ugu yar hadday caadadaasi sugnaato qowl bitalfiiq marka la yidhaahdo lafteeda waxay leeyihiin xukun daahir bay leedahay qowlka talfiiqa qoryaha talfiiqa qabaa ee ay leeyihiin arrinkiina waa soo noqnoqdo saasuu noqday ama marbaabay ku sugnaataa leh bisha labaad ama bilaha ka dambeeya waxay u ku mucaamilaysaa talfiiqii haddii lagu tago maalmaha dhiigguna waa xayd maalmaha nadiifnimaduna waa daahirnimo maalin walba xukunkeedii bay ula dhaqmaysa laakiin axkaamaha marka laga eegaayo xagga ciddada iyo ashyaada ku saabsan ma yeelanayso xukunkii daahirada oo duhri mustaqila laga dhigi maayo waxaa la odhanayaa maalmahan oo laysu geeyey maalmabaha u dhaxeeyaane waa bacdu duhrin laa duhrun kaamilun waa qayb daahirnimo ka mid ee eh, duhri dhammaystiran oo kaamila ma aha inta baaqigee bisha ka hadhay ee daahirnimada ay arkaysana u gee duhri waaxid wada ictibaari sidaas yadaa ka dhig buu marka xagga ciddada iyo haddii laga eegaayo yacni maalin walba duhri gaara mid la ictibaarinaya ma hooyada ijmac baa ku sugan in laisku waafaqsanya on saa la ictibaarinayo labada qowl markaa waxa arjaxsan qowlka saxbiga arjaxsan waxoogaa yaro bucdaa ku jira maalmo ayay gabadhi daahir tahay maalmo xaydi u dhaxeeyo oo googgo ah oo mid waliba duhri mustaqilana ma aha duhri kastana duhriga kale ka dambeeya xayd baa u dhaxeeya waana isku dhadhowdahay haddana waxa weye waxaa laga soo qaadayaa duhri keli ah ayaa laga soo qaadaya oo ay laazim tahay in la maydho la tukado arrinka noocaasa dee ku sugan adayg baa ku jira cusri baa ku sugan hadda maaragta maadaamay sidaas yadaa tahay wejiga fiicani waa in la yidhaahdo dhammaan isu wada gee waa wada xayd ama naqaa jiro iyo nadiifnimo ama dhiiggii ha joogee mar haddaanu akharu zamani alxayd aanu ka tallaabin isu wada geeyo waxaad tidhaahdaa waa ayaamu xayd kulluha naqaagan u dhaxeeyaana kudradiiyo sufradii kama badna kudrada iyo sufraduna ayaamulxayd waxay ahayd xayd bacda tuhri bay noqonaysay daahirnimo aan xayd la ictibaarinay laakiin fii ayaami alxayd haddii kudra iyo sufra timaaddo sida saxiixa waxay ahayd xaydkay ku tirsanay mar hadday caynkaa tahay isku wada daroo sax iyo waxaad tidhaahdaa waa wada xayd intani daahirnimadiina waa ka dambaysaa waana qowlka aysarka ah fahamkiisuna dhow yahay fiican ka warrama masalada saa idinla muuqataa masaladu adayga ay adag tahay waa arrinka keensaday fuqahadii a'immada ahaa inay markaa ka yeeshaan aqwaal kala duwan oo lagu odhanayo laba qowl bay ka leeyihiin ama markaa laba riwaaye ka leeyihiin imaam shaafici laba qowl buu ka leeyahay imaam axmed laba riwaayuu ka leeyahay yani waxa weye xanafiyadu saas ilaag waa ku qaybsameen marka waxa weeye ikhtilaafka waxa keensanaya ijtihaadkaa kala duwan ee adaygay ku tusinaysa waxaa dheriga karka kulbaa ka keenay sooma ikhtilaafaadkaa waxay ka dhasheen yani cusriga masalada ku jira adayga ku jira daraadii taasay ka dhalatay ha cabdilqaadir ha bacdu ahlicilmi waxay leeyihin majmuuca laga eegaya waana sida hadda kitaabkeennu maray sooma oo wuxuu ku yidhi walmashhuuru min madhabi alxanaabila ana addama xaydun wannaqaa'a tuhrun ila an yatajaawaza majmuucuhuma akara alxayd nasan bay idinku taallaa laakiin waxay ku dhisan tahay cala alqawli bisaxbiye qolyaha odhanaya bitalfiiq waxay leeyihiin waxaa laga eegayaa ayaama dam keliya baa gaarkooda loo tirinayaa yacni saasay markaysa markaa leeyihiin bacdibaa saale laakiin calaa kulli xaal waxa fiican qowlka saxbigaana arjax ah waxaa markaa fiican in majmuuca laga eego sida uu kitaabkeenu inoo qorayo ayaa markaa saxiix ah oo in majmuuca laysu geynayo maalmihii daahirnimada ama naqaaga ay nadiifta ahayd oo dhiiggii ka nadiif ahayd oo aasaar dhiig aan la arkaynin ay isleedahay alleelay markaa daahirnimaaba jirta iyo maalmihii dhiiggu joogay baa majmuucooda laysu geynayaa isku wada jumliyo marka laysu geeyo haddii aksaru zamani alxayd uu ka tallaabo istixaadaa timiyoo soo dhex gashay dheh oo sidaad xaydkii ku cayimayso waxaa loo raacayaa ariiqada ima bicaadatiha wa ima bicaadati haalib nisa aw nisaa'iha yani aqwaasha ku sugan yani ayaynu arki doonnaa insha allahu tacaala halkaasaa laga saaray waaya wuxuu uhi sheekhu raximah ullah annawcu alkhaamis nooca shanaad ile waxay ka hadlayeen waxyaalaha ku soo darriya dhiigga jafaafun fi ddami waa qallayl dhiiggii ku yimaada bixaysu si oo tara alunhaa gabadhu ay arkayso mujarada rutuuba qoyaan keliyay arkaysaa fa haada in kaana fii asnaa'i alxayd kaasi hadduu yahay xaydka dhexdiisa mid ku sugan aw muttasilan bihi ama xaydkii la sii xidhiidhsan qabla duhri daahirnimo ka hor la sii xidhiidhsan fa huwa xaydun waa xayd wa in kaana bacda duhri hadduu daahirnimo dabadeed ahaado markay naqaagii aragtay oo bimacnaa qasata albaydaa ay aragtay masalan dabadeed baa jafaafkani yimi falaysa bixaydin xayd maaha lianna gaayata xaalihi an yulxaqa biasufrati waalkudrati fahada xukmuha xaaladdiisa kama dambaysta ahi ee ugu fogi waa in la haleeshiyo sufradiiyo kudradii sufrada iyo kudradana fii ayaami alxaydna xayd bay noqonaysa bacda duhrina xayd may noqonayne daahirnimaday ku tirsanayd jafaafkanna sidaasoo kaleu noqonaya jafaafkanna sidaasoo kale ayuu noqonaya marka masale aynu soo sheegnay baa jirto oo culammada qaarkood ay qabaan duhriga waxyaalaha lagu garto inay ka mid tahay jufuuf oo innaba wax qoyaana mid cad iyo mid cas iyo mid cawlan midnaba laguma hayo meeshu waa qallaalan tahay wax ka soo raacayaaba ma jiro haddii cudbi ama wax markaa la mida ay soo mariso meesha ama ay geliso waxay soo baxayaa wixii oo sidiisii ah aan wax ka muuqdaa jirin ta noocaasa ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhaahdeen dumarka qaar baan helin qasatalbaydaabe calaamad daahirnimoy u noqonaysa calaamad daahirnimo ayay u noqonaysa marka taas waxa weeye iyadu sidaas ayay noqonaysa wuxuu markaa tilmaamayaa hadda shiikhu rutuuba meesha inay jirto jafaafna uu jiro dhiiggii baa qallalay laakiin aasaarta ka muuqanaysa hadda ma sii fasirin ma cawlitaan yarba ma wax la mida yacni waxa weye qoyaankan midab ma leeyahay mise ma laha marka tan noocaasoo kale ah Eh, wuxuu tilmaamayaa sheikhu in kudradiiyo sufradii la haleeshiyo waxaana dhici karta inaan u qabin eh, qalaylka meeshu qallasho oo markaa wax midableh iyo wax cadtoonna aan lagu arkin inaan calaamad daahirnimo laga qaadanayn laakiin calaa kulli xaal culamo doora ayaa waxay yidhaahdeen jufuufka waa ku sugnaataa haddii wax aasaari aynay jirin waxaanay sheegeen dumarka qaarkood qasatalbaydaa maba arkaan jufuufkaasay ku gartaan marka taana iyaduna sidaas weeye baab cusub weeyaan kan hore hadda aynu wadnay ruux aan fahmin oo meelaha qaar u baahan in la yaro jilciyo hadduu jiro waa sheegi karaa nuuculkhaamis wuxuu tilmaamayaa dhiiggii ayaa waxaweye qallalay qallaylkaa dhiigga ku yimi oo gabadhii ay qoyaan yar mooyaane wax kale aynay xubinteedii taranka ku arkayn xukunkeedii waa kala duwanaanayaa haddii xaydka gudihiisii ay tahay ama xaydka ay la xidhiidhsan tahay oo calaamad daahirnimo aynay arag waxay ictibaarinaysaa ka soo qaadaysaa xayd haddii daahirnimo ay ka dambaysayna waxaa laga soo qaadayaa daahirnimo bimacnaa qasata albaydaa markay aragtay dabadeed baa juufuufkana yimi daahirnimaday ku tirsantaha kama badnana xukunkeedu in kudrada iyo sufrada la haleeshiiyo cala asaxiixna kudra wasufra xukunkeedu wuxuu ahaa qabla aduhri waa min alxayd bacda duhrina waa min aطuhri khalaas intuu inoo sheegay waa intaas wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk